bab mri bada amanati hada kan bab mri samrawiyan baabay biadaa amanati amano gudashadi lisamrawiyan baabay qala lahu tacaala ilahay may kagola in allaha tacaala ilaahey yaamurhu ilahay ma amrey kumisang maysan amrey an tuado ini gudutan alamanati amaniyaalka gudutan ilaa ahliha ahlilamanaati amaanaatka helkooda gudutaan yosangamre waqaala lahu tacaala ilahay may goolay ina uncaradna ma in bandhignay alamanata amaanadi an bandhignay cala samaawaati samaawaatki todobadaayan korshe an bandhignay walardi wacala alardi arada korshe an bandhignay waljibaali wacala ljibaali an bandhignay saabayna diiden samaawaatki aradii jibaali oo dhan diiden an yaxmilna ini humbaarsadaan ha alamanata humbaarsadaan ha diiden waisfagna obsadeen minha min alamanati obsaden waxamala may humbaradayha alamanata alinsaanu ilmaan badneegi insaanka iyo humbaaradi inahu ina alinsana insaanka kana huwa insaanka may haadi daluma fi dulma badan yahaadi jahulan jaahilnimo sameeya yahaadi almuraadu bilamanati amaanada lankumuraada fi hadi laaya ataklifu mana mukalafnimada yani shay walal iska kalifa وama yubtanaa calayhi takliif min alqudrati cala alkhayr washari takliiftoo korusku saara yalamijeed amaanada yani shanta salaawaadki iyo kuli walba alwali waajibe ho ad korokoo saari i wali lakoo reebi intaaso yalamijeed qaala allahu taala ilahay may kagolay in allaha taala ilahi ya'muruhu ilahay ma amrey kumisn maysan amrey antadu ini gudutan asan amray alamaanaati amaaniyaalo gudutan ila ahli ahli lamaanaati amaanaadkaas hilkoodantikeen guduta وaqal lahu taala ilahay ay ka kagola inaon caradna may bandhignay alamanata amanadi aan bandhigni cala sakalifti an bandhignay cala samawaati samawaatka korsho aan bandhigni walardi وacala lardi an bandhigni wljibaali وacala ljibaali buuro korsho iyo an bandhigni ay yafaabayna diideen samawaatka aradi jibaali don diideen ay yaxmilna inay humbaarsadaan diideen ha alamanata humbaarsadaan a diideen waishfagna obsadeena minha min alamanati amanadi heshe ka obsadeen waxamala may humbaariday ha amanadi alinsaan insaan ahumbaradi insaanki o humbaradi marka sidgudud lifadaaibo inahu ina alinsaana ar ilahi insaanki kana may bahaaday dalumanki dulmiyaw amaanadiya dulmo ka samey jahulan yani jahulan jahilnimo sameeya yahaad daluman dulmiyaayo dulmo sameeya jahulan hadina jahilnimo kadhagaasuga jahilnimo sameeya ruwiya mayl lawuriyey can abi lamadan aayadood musanifka yani mahengaadadahaye amaanada daliil sha o aayad ahaan aayadan hormarisiyatilay markaasi axaadiisiya waa an abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay aayat lmunaafigi calaamat lmunaafigi munaafiq calaamadiis salaatun sadua ida xadata huwa munaafiq hadii sheekoya kadaba beenga sheege wa idaa wacada hadii yani yabooxo balantumoon aklafa gugwele balankiya buriye wain tumina waida tumina maclushahitan wa waida tumina huwa munaafiq hadi la aaminun kana khiyaanay mutafaqun caleyh ayat lmunaafiqi calaamat lmunaafiqi munaafiq calaamadiis maybuaha halaatun sadwaay ari rasuulka sala allahu alayhi wasalam ida xadata huwa munaafiq hadii sheekoyaw kadaba been sheegay beenleki sheekoya wa waida wacada hadii balanmoona aklafa gugwele balankiya buriye balangna ma ilaaliya balangna buriye way aklafa gugwele buriye waida tumina huwa munaafiq hadii laaaminona kana khiyaane sadidas calaam yarkakasay calaamat lmunaafiq iya kumidayn waay sadidas walhaas متafق عaليه disna متafق وفي رiواayaةi وain saama hadu soomay وasala hadu tukday وaزcma habi sheegay anah ana شaخصa mslim ibisheegay منaaفق lay ay sadida sadilkoolog وaفي رiواayaةi وain saama huwa شaksigu sige habi soomay sadida salam hadibi lay منaaفق layo oh, habi soome وain sala وain saama yani walaw saama habi soome وasala walaw sala habi tukde وaزcma walaw زacma huwa شaksigu sige habi sheegay anah ana شaخص muslim ihaabi sheegay munaafiq laysadihi sulaada dilkuel riwaayo kalen saasa kasugnaati wacan xudayfata bn alyaman radi allahu tacaala canhu qaala xudayfa may kagolay xadathana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she nin sheekoyey xadiiayni lama xadiia nin sheekoy xadiiaynkaasoo qad ra-aytu an aragay axadahuma axad alxadiiayni lamadi xadiid koosho an aragi wa ana an antadiru sugey alaakhara kan kaliya suge xadatha huwa rasuulka na uni nin sheekoy ana alamanata amaanadii nazalad hiya amaanadi ni derbiya nin sheekoy fi jadri guloobi rijaali fi asli guloobi rijaali rijaalo guloobtood asalkooda inya ka degdi uma nazala alqur'aan qur'aanki hadegay facalimu dadki barade min alqur'aani qur'aanki shay amaanadii ku barade wacalihen wacalihi wacalimu ogaadeno min asunati sunadana ku baraden waay wacalimu yani baradeeno min asunatina ku baraden uma xadata huwa rasuulka naunamay nin sheekoy can rafci lamanati amaano korweelawkeediya nin sheekoy faqaala nabiy naw may kagoolay yanaamu rajulu gofya hundure ahay anaumata hundurma winga hundure fa yani fatugbad lamanatu amanadii ala goblooday lakusiibe min galbi galbi rajuli rajulki galbishi amanadii lakusiibe fayadalu aharuha aharu lamanati amanadii raadka yahaade mitla alwakti bar oo kala yahaade ambalood yani wakti bar oo kala yahaade way uma yanaamu hundure yani anaumata hundurmiya shasagi hundure yanaamu rajul adin hundure anaumata fatukbad lamaanatu amaanadiya lasiibey lagobloode min galbihi galbi ahi rajuli rajulki galbishe lakusiibey fayadalu haade atharuha atharu lamaanati amaanadi meelilkusiibi raadka yahaadey mitla athar majli hambaloologi raadki oo kale yahaade ka jamrin dhoholbo lamid eh daxrayta ada garguuridey hu jamragu suge calaa rijlika lutaka harsibo lamid e fanafida huwa rijligi reed hambaloologey fatara aragaasu arijla luti aragaas muntabiran halikiya kornagadi walaysa fihi fi lmuntabiri gabalkaya kornagadi dhadiyananhani shayin shay bi malo walban ka jarna uma akada nabiy nabo gaadi casaasan shiidkoya gaadi fadaxraja fadaxraja garguuriyey ha casaadi alaa rijli rijli nabika garguuriy sida oo kale lamid asaali fa yusbixu naasu dadkii ahaadayan yatabaayacuuna ballantumaayan iyo haadayan falaa yakaadu axadun axad masigaw yuaddi ini gududo alamanata gudud nasigaw hataa yugaala ilaa lero ina fi bani fulanin reer banu fulan dhahadiyo yahaadi rajulan rajul yahaadi rajulkaaso aminan ilaa leer hataa yugaala ilaa lakuero lirajuli rajulan er ma shayun cadiimun ye ajlada ki hoog badan kuwalihu rajulkan wamaa shayun cadiimun ye adrafa ki dhug badan kuwalihu rajulkan ma shayun cadiimun ye acgala ki aclo badan kuwalihu rajulkan walhaal ma fi galbi galbi rajuli rajulka galbi shaynan haana misaalu xabatin xabado yani miisan shay n haana min khardalin ole o min or e min imaanin imaan ena galbisheenka jar walagad ataa mara may korkay maray calaya korkay may maray zamaanun zamaa korkay maray walhaal ma ugaali ananin aabo weela jarn ayakum isinki keehoo baayactu ana labalantama balan lagalaw inin aabo weelaan lawalahi akdaarda in kaana huwa rajulkaas hadii musliman i la yarudana radiya radiyayu rajulka calaya korkay diinuhu diin kanoo kano muslimka diin shee korshe korkay ak radiye wala in kaana huwa rajulka di nasraaniyan nasaariyina o yahudiya yahud koonag nisbeeyeyna la yarudana radiya radiyayu rajulka alaya korkay saacihi waalihi waalisheya korsheay radiya lankusukuma korsheay radiya wa wa malyoma waktigan hadasin lahadlahay xaadirke fama kunton mahaan ubaayicuka ilabalanta maminkum isingegin ilaa fulanan hebel iwa fulanan hebel maayin saasa amaanadin yalaatay walkor weliyo amaanadi saasa lay xudayfat bnu lyamaan yasa mutafaqun caleyh hadiska mutafaq waay waligaribad usi fasra gawluhu jadrku gol bifatl jini waskani dalik almucjamati huwa aslu shay shay asal shay walwaktu bitair musanati min fog wal akriyay alaharu raad oo alyasiru yaru bartilay walmajalu bifat lmimi yani waskani ljimi huwa tanafudun hambalolo fi lyadi wanaxwiya naxwi lyadi hadaw min asri min athari camalin camal daraadis raadshey daraadis ama i wagayri gayri lcamal waqawluhu muntabiran ay murtafican sareyo saacihin alwaali canhum caleyhi korsheenkan xukma wa oo mayle xudayfat bn lyaman saaxibu siri rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay saaxibu sir shay radia allahu tacaala canhu qaala xudayfa may kagoolay xadata may sheekoyey naauna maynin sheekoyey rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay xadiitayni lama xadiis yanin sheekoy xadiiteenkaas oo qad an aragay axadahuma axad alxadiitayni lamada xadiis koosho an aragi waana antadiru sugey alakara kan kale na suge kan kale weli madina lakin ko waa barigali xadatahu rasuulka na nin sheekoy ana alamanata amaanadi nazalad hiya amaanadi nia degday fi jadri guloobi rijaali fi asli guloobi rijaali rijaalo guluubtooda askalsho ina kadegdiya rasuulka nin sheegi aljadru alaslu waa askalshe guluubta askalshe hoose ha kadegdi amaanadu waa uma bacda dalika nazala alqur'aanu qur'aanki hadegi faclimuu dadki baradeena min alqur'aani amaanadi ku barade waanimu bardeeno min asunati sunada rasuulkaiya kubarde uma xadaa may sheekooyey uma xadaa huwa rasuulkaiya sheekooyey naauninin sheekoy can rafci lamaanati amaanadii korweelow keekaysheeninku sheekoy faqaala lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may kagoolay yanaamu rajulu gofa hundure annaumata hundurmiya hundure fatugbalu wal siibe yani wa kay fatugbalu wal goblooday amaanadiya la goblooday wa fatugbalu lamaanatu amaanadiya la goblooday lasiibe min galbi galbi rajul rajulki galbi sheesheelkusiibe fayadalu may haaday aharuha aharulamaana amaanadii raagti maylilkusiibi raagti may haaday mitla alwakti bar oo kaliya nagde gabal bar eh oo kaliya nagde wa uma yanaamu hundure huwa rajulki anaumata hundurmiya hundure fatugbadu lamaanatu amaanadii ala goblooday lasiibe min galbi galbi rajuli rajulki galbi sheedan amaanada runku siibe fayadalu may haaday aharuha atharu lamaanati amaanada raagti may haadaya mitla athari lmajli ambalulogi raajay oo kaliya haade a ambalulogi raajay oo kaliya haade gabalki lagu amaanadi kusiibi hakornagbaas ka jaxrin rasuulka misaali tusaale ahaan shiidka ad garguuriday oo duhul e eh, oob luta ka labto luta yaadin gabalkusuge luto oo duhulo labti maguuridaaso saas oo kale ka misaali ka jaxrin duhulba lamid eh, ka jamrin duhulba lamide eh. daxrajta ad garguuriday mukhadabahu aljamra jamriku suge calaa rijlika luta ka lamid lamide fanafida huwa yani wa kay rijligi reed ah, yani ha afufumay fanafida bararey ha afufumila fanafida ay fartafaca kornagdi jildu rai jildun raqiiqun fi dakilihi maan waha gabal da darisi nagday hoosisa magaarka a magaarka hoosis biyo gale fanafida hambaluragay fanafida huwa rijligi reed hambaluragay kornagdi fatara adaragaas hu arijla luti on dhulataabati adaragaas oo kalbalamide muntabiran murtafican haliki kornagdi walaysa fihi fi lmuntabiri kama kor nagdid hadis sheegi sheegin han doo taabad waag walba kor nagdaayo biba galaay jar saas oo kale lamid nagday amaanadii meelay ku kor weeli hay yani uma akada nabiy nabo gaadi xasaatan shiidkooya gaadi shiid fanjilkoo gaaday fataxraja haray garguuriyey ha xasaabiyeede calaa rijlihi rijli nabiy nabo lutisaka garguuri fa yusbixu naasu dadkii ahaadayan yatabaayacuuna ballantamaayan badan galaaya falaa yakaadu axadun ahad masigaw aaska yuadi ini gudud alamanata amaanadi gudud masi masigawa hataa yugaala ilaaleero amaanadi lakoriyooba lakorwelile hataa yugaala ilaaleer ina fi bani fulanin oo dhan dhahdiyo iya kasugnaadi reer bani fulan taay kas dong may kasugnaaday rajulan kasugnaaday rajulkaasu amina halku of amin hiblo alakuhele bese lankale amin mikajar ilaaleer hataa yugaala ilaaleero lirajuli rajul ngar ma ajladahu wama adrafahu ma acgalahu saleer mana ma ma ajladahu may lare ficlu tacajub ye maa ma shayun cadiimun ye ajlada ki yani ajlada huwa maagasoy ki hoog badan kuweeli hu rajulkan kan e selay hoogun lay rajulkan kan e ma shayun cadiimun ye adrafa huwa shayga ki dhug badan kuweeli hu rajulkan kan e rajulkan sen dhug badan yi ma shayun cadiimun ye acgala ki cagli badan kuweeli hu rajulkan kan e yaabua selay hoogun lay yaabua calaamatu tacajub ye meelkan selay hoogun lay lankan kan e yaabua selayduguley lankan kan e selay yani lankan kan e darifn iyo caagilan e adrafahu tadugley acgalahun iskumacna le ma shayun cadimun ye adrafa ki kidug badan kuwalihu rajulka ma shayun cadimun ye acgala huwa shayga kidug badan kuwalihu rajulka rajulkan se hoogn laya waanan dhug badanya walan weleye walhaal ma fi galbihi saas lanlay saasan eyma wama diin ba lahayn diin laaw walhaal ma fi galbii galbi rajul rajul galbi shaynhaan miskaalu xabatin waznu xabatin xabado miisan shay galbi shaynhaan xabadaaso min kardalin oor eh wali onayaw laaraga warinkiyaru manaa oo xabad eh xabadaasoy or eba eh yani wal lamid eh miisan lamid eh o garbishan haan oo min iimaanin iiman eed iiman dhomba saasay barkuhayin walagadataa ay hadlahay cudayfatunlyamani hadlahay walagadataa walagad mara may maray alayana korkay may maray zamanun zaman ya korkay hamari wama ugaali ana nining welan ayakum isinkeeba baayactulbalame nining welan ood isin dham aaminin haadi jarte laakin lain kana huwa may welay lawalahi akdarga in kaana huwa rajulka an labalantama hadi musliman muslimey la yarudana radiyay radiyay hu muslimkaas aleyha korkay diini dunia muslimi muslimkaas diintisiya korkay akradiyaas hadi lang onayo muslim ay diintisa dhagame diinta lankan balan diinta ma ilaaliya asmayka faraas inaad balanka ilaalido cahdad balanka ilaalido amaanada dhoorta korkun lang ahludiin ahobay diintisa ay nagaasiyar wala in kaana huwa rajulka hadiya ayaa nasraaniyan nasaarko lang nisbe hadiya ya injil haysadool o yahuudiyan yahuudka lang nisbeeya tawreed lang haysadaina layarudana radiya radiyayu rajulkaasoy calayana korkay saacihi saaci rajul rajulka waalisheya radiye lankaas yahuudka lang kuhukuma ama yahuudka kan oon nasaarke kan oo madax kan e madaxkaasa in radiy hoob diinha radiy way diin laasanagad madax sheha inaga laakin waamaliyooma maalintan tan a maalintan tan e fama kuntoon mahane lay xudayfa ubaayico ana inan labalantama minkum isinhaal sin kumidey labalanta maumahan ilaa fulana hebel wa fulana oo dadkan adgeka balan lagala amaano dhore eedan yarin hasa zamankan kan e eh, salay cudayfa zamin sha hayto sidaas cudayfatumalyaman oo sasaabo zamin sho daymana mutafakun aleyh adeskana mutafak ay qawluhu qawlu yani cudayfa cudayfa gool ama qawluhu qawl nabi nabo gool shay jadru yani hadathana ana alamanata nazalat fi jadri gulub rijaali jadru jadru ka kori qawluhu la qawl nabi lay de nawa golshay sala lahu alay salam a hudayfa arton isku mid le hudayfa suna nin sheegay unu si nin sheegay rasulka ninku sheegay gawluhu gawlu nabiy jadr ku gooli bifasil jimi jinta korowshe laakri jadr wa iskani daaliya laakri jadr daalkaas oo almucjamati laaldhabisay jadr daal yani waa kay deel alakriya daal alakriya wahuwa jadriga aslu shay shay asal shay kolkun fi jadri guluubi rijaal fi asli guluubi rijaal soo tagtigan walwaktu wakto maylare bita ita laakri taadaso almusanaati lama la dhabisay min fawqi korama laku dhabisiya la akriyay macnaahu alwaktu macnaahu mayb alasarurat alyasiru yar baryar lay mana walmajlu majlan bifasl mim ya la akriya majl waiskani ljimi majl wahuwa majl mayb watanaafudun hambalulog fi lyadi galantadati hambalulog haadaw iwa naxwiya naxwi lyadi galantoonlimida lutusay oo kale hambalulog haadaw hambalulogum inta kukoye min athari camarin shaga raasya daraadiye oo dhankiya shageeye beera falaw nagday miski hanshariyo nagade yani saas oo kale a mise beera argediyo nagadi hambalulagaas garanti oo oof umbaran maha hambalulagaas masalan yani waa kay kalkun saaso tanafudan ere tanafud hambalulagwa galanti hambalulagaas adoo inta kutabtayo yani waa kay baadidii seetay beerfalo bilaabtay oka galanti hambalulagaas yembadi gobadaas saas oo kale masalan ahi wahuwa tanafudun hambalulagwa filyadi galanfishi haki wanawiya nawiliyadi galanti wali limid e yani lutusay oo kale haadi ambalolog may kakoya min athari camarin min ajli athari camarin goolgal ama shaga saadkeeda daraadiyana ku aado iwa gayri gayr lcamali shaga keershe daba daba gobda saasa kambalologaas keerka mana haykanaari daba okelo mismee shagada daraadiya kambalologaas gawlu gawl nabiy muntabiran kagooli ay murtafican iskormarawa murtafican haliki kornagdo fataraahu aragaas rijligi muntabiran ay muntar murtafican haliki saray gawluhu gawl nabiy sa gawluhu gawlu xudayfata deh gawluhu gawlu xudayfata xudayfa goolshay saacihi kagooli saacihi saacishi airadiya kagooli rajulka suga yahuudka mise nasaarka saacishi eri alwaali macnaahu alwaali lanki oo hukuma waalig eh, eh. eh o caleyhi cala alyahuudiy mise aleyhi ala nasraaniy hukuma wa kaasa saacisha lere lanki madaxsha elay an xudayfata wa abi hurayrata kilaahuma radi allahu taala canhuma qaala may kagolen xudayfiyonayo abi hurayr qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagoole yajmac llahu tabaaraka watacaala ilahiy iya kulmiye annaasa dadka kulmiye yani fayaqulu lmu'minuuna mu'miniinta iya gumaayaan fayaqumu lmu'minuuna mu'miniinta iya gumaayaan hataa tuzlafa lahum yo lahaantood yani wa kay masalan hataa tuzlafa aljanatu janadi lahandha waayo lahum lilmu'miniina lahandha waayo fayatuna seedeen aadama aadamiyan seedeen yani salawaat llahi wasalaamu alayh fayaquluna lah liaadamen aran ya abana aabano istaftix lana un lahantana furudnin dalab aljanata janada furudnin dalab fayaqul aadam aadam may kagoolay waale akraja biyaykum isin min aljanati sin kubiyaysaliada ilaa kadiyatu abikum akin gabshay maahin lastu ana mahane bisaaxibi dalika almaqaam maqaamkas kaase saaxibsha mahaan idhabu taba ilabni unuga ibrahim an taba khaliil ilahi qaala may kagoale nabiy naw may kagolay fayatuna naaska ibrahim an seedeen fayaqulu ibrahimu nabillahi ibrahim may kagoolay lastu ana mahane bisaaxibi dalika almaqaam maqaamkas kaase saaxibsha mahaan inama kuntu an haaday hoob widaayain kaliila widaayahaadi min waraa gadaal waraa gadaal wahaya widaay o reed jar eed reedan jar yahaay sere mana yani tawaaduc wa icmadun gesada ilaa musa musa gesada aladi musa kaasoo kalama allahu taala ilahi u musa lahadlay taklima waramaw lawaramin gesada fayatuna musan seden fayagulu may kagolay huwa musa alayhi salaatu wasalaam eray lasan mahane bisaaxibi dalika almaqaami maqaamkaas saaxibsha mahanidhabu ilaa ciisa adaw untaba kalimat lah ilahy kalimadi kalimat lah ilahy kalimadisahay wa ruuxihi ruuci lahi ala ruuxshay hay fayaqulu cisa cisa markilanseedni shafaaca lirmeeday lason mahaanay bisaaxibi dalika almaqaami maqaamkaas maqaamu shafaaca boo saaxibsha mahaan faya'tuuna muxamadan sala allahu alayhi wasalam nabi lahi muxamed an unseeda ani inkoan le fayaqumu huwa muxamed gume fayudanu lahu limuxamed alangadume wayursalu lamanatu amanadiya watursalu lamanatu maclushaahid baabkumiri kuafagaayo وtursl اamanat amanadi alhadire wالraحim qaraabnimadi alhadire fayaguman guma jambatay siraad siraadko wadadi lamaraayo oo naarta korshe wadadi hayti janab markilinjeeg naarta korshe lamaray wade wadadi lamadiyadin yesurumaayan yaminan ila lyamin yesurumaayan وashimaalan wa ila shimaal yesurumaayan yani fayamuru awalkum isin awalkin iya mare aylamba camalsesidi adunya marki roogi camal failan subiijari kalbargi bireg oo kal haal mid iya mare ulton may kagolay biabi anta ufdiika ufdika aaday awkekifuruday ayu shayin shay may kamarilbari biraga maraw shay haadi qaala nabi mayre alam taraw may maragnaysin kayfa side sidii oo yamuru huwa biragan maraayo wayarjicu huwa biragan nagadaw fi darfati aynin il birigsigeeda maraayo waan hang nagadaw maragnew uma kamari riixi dabeeli marowkeed oo kaliya ang maraaya uma kamari dayri shimbirkii marowsheed oo kaliya maraayan o ashad waashad rijaali wakaashad rijaali rijaalo kan karoor badan oo kaliyan maraayan tajri may la dareerase bin binaasi dadkaas ay may la dareerahate acmaalhum acmaaliyo la dareeraas addunya camalkii khayrka soo gudeen camalkii khayrka hay saalahagahay usuusadeen la dareeraas wa wanabiyukum halga halgaaibunki surungay ala siraadi siraadka korshay surunyi yaqulu kagoola rabbi salim rabbi salim rabbi salim umati ilay rabbi ya rabbi rabeyo salim umati salim umati ilay hataa tacjiza acmaal lcibaadi adoomanka acmaaliyo inti ku aajisto oo dadki acmaaliyo dunyaba acmaaliyo osku yarayt hataa yajia rajul rajul ku kukooy laa yastadiic huwa rajulkan awood asayra socodan awood ilaa zacfan garguurisyo dabasreg maahin wa fi xaafatay siraadi jidka lamis siraadka lamis gees may haadena kalaaliibu birgodyaala kalaaliibtaasoo mucalagatan la raariyey kalaaliibtaasoo maamuuratun la maray biakdi man qof gobashadiis laamari umirad hiya iyo yalamari bi biakdihi gobashiiska amari ibla amari fa makdushun fa minhu min annaas daska may ba kumida makdushunka onayo laharigo ko lahigidaw iya kumide makdush ho lahigidaw iya kumide yani wa kay naajin waana bedbaadaw wa mukardasun ko lisku korsaariyaw iya kumide lisku korsaaraw fi naari naarta daski lisku hoobiya beto gobolaas o hoos ka ridaas hoosa godki e naarti e waladi nafsu abi hurairata biyadi kasu naarti ka dhaaraday rasuulka dhaaraday sala allahu alayhi wasalam ina gacra jahanama jahanama salse waladaw melanki merkadi keni hore weri rasuulka sala allahu alay salam ina gacra jahanama jahanama salse la sabcuuna todobaatan way karifan min karifin sanade todobaatan sir meelinsoodaa salshana ladere kawaamay weriye xadiidka hu xadiidka muslimun muslim iyo weri can xudayfata wa abi hurayrata radi allahu tacaala canhuma qaala xudayfiyo abi hurayra may ka goolen qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsi may ka goolay yajmac llahu tabaaraka watacaala ilaahay iyo kulmiye annaasa dadka ya kulmiye yani wa kayfi sinaan ya kukulmiye wa yajmac llahu tacaala tabaaraka watacaala wa kulmiye annaasa dadka ya kulmiye fayaquumu lmu'minuuna iyo yasurmaayaan hataa tuzlafa inti laha dhawaayo yani wa kay ilahay jinadi laha ku dhawaayo hataa tuzlafa ilaa laha dhawaayo mu'miniinta lahan ku dhawaayo lahum lilmu'miniina aljanatu jinada lahan ku dhawaayo ey tuqraba wa hataa tuqraba hataa tuzlafa hata tukraba lahum lilmuminiina langdhawaay aljanatu langdhawaay fayatuna seeden ahluyani aadaman seeden dadki inaanki marki maxsharkida kakulmi ya aadaman seeden aadamu ni shafaaciraan salawaat ullahi wasalaamuh alayh fayaquluna may kagoolayan naaski ya abana aabano istaftix ninfurud dalab lana un aljanata jinada ninfurud dalab jinada galna fadane ninfurud dalabu fayaquluna fayaqulu aadamu erey wahal hay akraja biyay horta sidii eba kumisingasan biyay min aljanati jinada heshiasinku biyay ilaa kadiyat abikum akin gabshe lesinkubiima reerjinaadaas kulahadalaysana akin gabshe hortaba kubaten haddana galow masinsa nagdo koro lason mahane bisaaxibi dalika almaqaami maqaamkaas kaasa saaxibsha mi furo kor sere maanaa tawaluciya saasan leya lason mahane bisaaxibi dalika almaqaam maqaamka saaxibsha mi masin shafaaca kor idabu taba ilaa bni cunuga ibrahima en taba khaliililahi aliwidaashe en taba kusisin shafaaco oho qaala nabiy naumay golay fayatuna naaska ibrahim an seedeen fayaqulu ibrahim nabilahi ibrahim ay kagolay lasan mahaan lisaaxibi dalika almaqaami maqaam kas kaase saaxib shamilan si shafaca kormiy may wali inama inkalmaane kuntu an haaday khaliilan widaayi haadi min waraa gadaal waraa gadaal ya widaay haadi widaayha dhawmi widaay widaay o widaayheedun fog ahaaw saasare tawaaluc iyo saasan leya ilahay baan kumarkaas nagday khaliil ilahay kuelay ah ibrahim itakad allahu ibrahima khaliilan bu aha kolkin yani wa kaymay leya usug tawaaluc yan leya gadaal widaayo aan widaayo gadaal jaro gadaal jaro andhawan yahamana icmadun gesadawa yani kuntu inama kuntu kalilan widaayahaadi min waraa gadaal waraa gadaal y widaayhaadi icmadun gesada ilaa musa musa gesada aladi musadaas oo kalama lah ilahay lahadlay o musa lahadlay takliiman hadlaw lahadlay yani gesada fayatuna musa wan seeden fayagulu may kagolay musa aylasan maanay bisaaxibi dalika almaqaami maqaamka saaxib miras marooga darjadaas ilaahay min roogo iyo lay tawaaduc iyo saasan lay idhabuu taba ilaa cisa cadow ciisan taba kalimat ilahi ilahay kalimadiisa ay kun fayakun kun laku abuuri taba wa ruuxihi wa ruuxii ruux ilahay ala ruux shay oo minhu min allahi ku aadi hay ala ruux shay haadin taba fayaqulu cisa ciisa lin seede ciisa nin shafaaca leede janada nin fulow dalab yani istaftix ya istaftix lana nin fulow dalab aljanata nin fulow dalab salale fayaqulu cisa meray lasan mahane lisaaxibi dalika almaqaami maqaamkaas kaase saaxibshay mahaan fayatuna seedeen muxamadan sala allahu alayh wasalam seedeen fayaqum huwa muamad kume nabiy llahi muhamed sala lahu alayhi wasalam oo rasuulku si adadla tajaruda iska sameeya walankale anusle faqumtu kume oo kale fayaqum huwa muamada kume fayudan wal edime lah limuhamed muamad an edime oo ini dadka nta yani wa ka dadka yani wa ka inshafaaco lang edime watursalu lamanatu amanadi ala dire amanadi yani wa masala waktigaas bool gobadaasa lilay watursalu lamanatu amanadi ala dire waraximu baraabnimadi iyo la dire iyo shafteen oo kale la dire wa ilah adire fayakumani isudumaayan jambatay siraadi siraadka lama isdilin yasurumaayan lang ali lanki amaanadaas ilaali jariyo lanki garaabadaas sariiryahay an garan gobolaaya jambatay siraadi siraadka lamidis geesood yasurumaayan yamiinan ila lyamiin yasurumaayan wa shimaalan wa ila shimaali birisurumaayan fayamuru awalukum isin kalbiga tinkidin hore iya mare kalbargi bereg haa lamid iya mare wa berega sidan mara oo kale siraadka lang mare dhiba male dhiblaanga mare yani gudube wa wa in minkum ilaa waariduha ilaahir isig masin kumidaas ilaa gudubaasanay naarta ororsanay oroorka xaqiigoa jare rees yani waa kay dadka saahi salaf saalax waxyaala iyo dhaooya iyaga kumidata mana xaqiigoa horta oroorka waa wal sheegay laakin fulowa lang ogaynelaayag mana gabal hoob la oroor walka fulay masade iyo kaasa katarka jar markaasa oy jaren mana ini lafulow ini kalanka wargabnayar jaren yani kolkan waa kay siraadka sala mare fayamuru awalukum awalkin iya mare kalbargi dareg haal lamidey goltan may ka waa kay a xudayfi hadlahaye biabi uftika kifurday biabi awkay waumi aade kifurday e eh? ayuu shayin shayme kamaril bargi bereg maraw shay oo kale mid nagdiw bereg berega seng maraw qaala nabiy naomay golay alam taraw ma ising maragne kayfa sidi maragne qaabki kayfa qaabki yamuru huwa bereg maraayo tala in araw wayarjicu wa huwa bereg hadan hang nagadaayo tala in nuur shay markooba hadana ibrin baaw fi tarfati caynin ilbirigsige ilbirigsigeeda si ing maraayo waan hang nagadaw maragne umay ahi uma kamar saas oo kale marahan dadka bershe lamba camal she saas wele uma kamari riixi dabeli marowkeed oo kale marahan sida dabeliyo ungudubaas oo kaliya yani hadan dadki siraaski marahan dadka qaarkood uma kamari dayri lamba amaalirdarju uma kamari dayri shimbirki marawsha shimbirsudan duula maraw oo kale hadana siraaski maraayan wa ashadi rijaali waka ashadi rijaali rijaali kan karoor badan oo kale maraayan haddan lan rajul eho roora oo kale siring maraay oo kale maraayan wa wa waashad rijaali wakaashad rijaali rijaali kan karoor badan oo kaliyan maraayan yani tajri may la dareerase marki sidaadkas maraay bin binaasi dadka acmaalum acmaaliyo la dareeras lankin acmal anwaayna acmal shay la dareere kolkan lama acmal adunyan diroogi salaado khushoon katukadaay soonka cibaada sila silakatargalin gudada jaray wal al wali khayraade sameeyey jaray silakatargalin sameeyey wal wali humaateena silinkureeb ntaabatoylan erin kureeb toomay saasaa dhowti acmal shay gudiye lileydama waay وanabiykum nabigina hal sala الlahu عalayhi wasalam qaa'imun ki surunay ala siraadi siraad korshay surunyi yaqul nabiyu sala الlahu عalayhi wasalam nabo kagoolaw rabi salim salim salim ley mana rabi ya rabi rabeyow salim badbaadi umati salim umati salim umati ley hataa tacjiza ilaa kucaajisto lcibaadi adooman acmaaliyo kucaajis dadka qaarkooda dadasriga kamaraayana ilaa dadka acmaaliyo yaraato dadka bilsha acmaali kaada fadi yaraat hataa tacjiza siraadkana eedan dhib badan yaa laab laab badanya kadakali sheega hataa tacjiza acmaal lcibaadi odoomonka yani wa kay masalan ba acmaali unti ku aajista hataa t hataa yajia rajul rajul ilaa kakooy laa yastadiicu huwa rajulkaas an awoodna sayra socod ang awoodno siraaskibang marawaysanyi ilaa zacfan garguurisho ma ahin a ilaa meela la deeray dadka bersheta meela deerayan wa fi xaafatay siraad hadina gabalki siraadki jidki hadina jid oo toosun iya oo gagolooxsun hadina saasayla lagaba haddana maybataale yani bira yaale lilay oo dadgobdaaso daskaba shay kasaas wafi xaafatay siraadi jidka lamagis gees may haadena kalaaliibu birgodyaali ahaadeen kalaaliibta birgodon oo kawaanka hilibka lasaara madheer ha hilibka sadan godan oo birsalkraari holsaas oo kale laakin wiinantiya iyo oo hursanaantiya daba dabka lahariirto manaa naarta lahariirto ya naftiya karkarahaysa wadintiyahay kolka yani tan yeede waa wiinantiya allahu yaclam laakin birgodaas oo kale lakmitaale kalaaliibu birgodyaalay ahaadeen taas kalaaliibtaas oo mucallagatun la raariyey kalaaliibtaas oo ma'muuratun la amaray kasaas lankiyoonay la amri biakdi man qof gobashidiis la amri umirad hiya kalaaliibtuba la amray bi biakdihi gobashidiis la amri lanki gobay leerin gobdaas lanki kalen isku taabada isku gudubaayo ontaabuda korna masalan oo gofka may buaha acmaalis oo hohon yani waa kay masalan acaadana allahu minha wa acmaalis oo hohon hob acmaal hon addunya ka samays jari acmaaliya shidaal oo kale nagadaas birti kasaas acmaalas balanki kasaas ila maraw laba siyaas mana sida masalan adoo unta maraas oo kale hoob inta dabkisidanyi isku baal maraas maakiboodo mana laakin hoob korka shidaal layin hakiboode dabka mana kakobsade taas oo kale birtiyeen lanki acmal oo humaaten lahayn isku baal maray mataabadaas naanti isku baal maray gudubela bes lanki kalmaha kasaas badhab camalkaas unga ya ya nuhyaas obadaas alilay mana kolka waa kahin famakdujun fa minhu min annaas dadkamay dadkamay kumid aha makdush makdushon la hegeda iya kumide oo birtibi hegedaas inti gadarshay dambishay dhoma oo kale ku amasmana amashay cadaab asmana fa minhu min annaasi may kumid aha makdushon la hegedaw iya kumide oo naajin fakodaw inti gadarshay dambishay dho aylaynarti yani birtiyadahayti amas gubaas hegaasi fakodaw wajinadoodan gudugaw wa mukardasun fa minhu min annaasi may kumid aha mukardasun koolo kulmiya laska korsaaraa kumide wa ey madfuucun laturaw dafcan aniifan lang oo hoog lanturi oo kale naarta lakaturaw mana birtiya dhab siyaase hoosa diridaas kolka sidii jawaanadii oo kale iyo naarta dhatiens koraan koraan ho kahoobiyaas gaaladii i walilimid iyo munaafiqiintiyo kulli meela kahoobiyaasa lilay ilama yani dambi lahaay wamukadasun wamahay wamuhay wamukadasun koolog tuuraw iya kumide fi naari naarta dhatiya lakaturaw ey madfuucun wa koolog katuraw iya kumide fa minhu min annaas mukadasun koo lakuturaw fi naari ama mukadasun koo lisku korsaaraw fi naari naarta dhatilaska korsaara kumida wa waladi ya rasuulka dhaardahay sala allahu alayhi wasalam wallahi ladi macbud ya ka dhaarday nafsu abi hurayrata abi hurayra xadiiska kasocday abi hurayra naftis biyadihi yadi ladi ladig yadi galantis kusugnaate ka dhaarday ina qacra jahanama jahanama salshe la sabcuuna todobaatun waay kariifan min kariifin sanade todobaatun sin iyo salshe la deere xadiidko kale sheegay si sheegay shiidko jugtis asaabta dheegn dheegahataan jugdun ha ahi yani wa hay masalan shiidkan kan e yani wa hay hata salsha deerinaarta waktigi yani wa ilaa waktigaas todobaatan sin iyo shiidkan hada salsha deeri kerayo inaka ala jahanama jahanama salshe la sabcuuna todobaatan yahaadi todobaatan kariifa min kariifin sanade kariifta manaa diiradan kasay min ilaaq bacli wairaadat kuli sanadku dhama lamijeed la sabcuna talaatun way kariifan min kariifin sanade salshamilsadoyi walilgrid kadareeraan wa min gudimintu rawaama yure wades todobaatun sana ye gudashalkadareel rawaama yure wadeska muslimin gowluhu gowlu yani wa kay gowluhu gowl nabi nabo goolshay waraa waraa ka gooli huwa waraa waraaga bilfati ala akriy horta gurya may la akriye bilfati koroo fihima fi lkalimatayn lamada kalima ini la koroo la akriy waraa waraa le wakiila may kale la sheegay bilami guriya bilami lami laki waraa waraa ler bilaa tanwinin a min tanwinine waraa waraa ler mis waraa waraa lamadbo wamacnaahu macnaa waraa waraa gidaal gidaala widaayhay macnaheed maylaya lason mahane bitilka bitilka darajati yahay bisaaxibi tilka daraja darjadaas saasa saaxibsha mahaan darjadaas oo rafiicati saraytua darjadaas oo sarayta saaxibsha mihianu wahiya kalimad yade kalimatun kalimadaas oo tudkaru hiya kalimadul sheego cala sabiili tawaalo tawaluc wadayalin sheegaw mana gadaala jer gadaala jer andaayfa ilmihi yani wa ka tawaluc yan lajeedo nabiy llahi ibrahim tawaluc iyo saas wahiya kalimatun way waraa waraat ana gadaala jer gadaala jer hiblow saaxib shay ilaha laakin saaxib hadaw mihiya walaw saaxib sinyimalar taas oo kale masalan kalkun ras ala yani khaliil shay ahaa laakin gadaal gadaal gadaala khaliilnimada forarheedan jar tawaluc iyo saasan lay wahiya kalimatun way kalimadaas tudkaru iyo kalimada la sheega cala sabiili tawaluci tawaluc wadadiya la sheega waqad basabtu fid yeer imam nawawi raximahullah macnaha macna lkalima kalimadan oo waraa waraate un lijeedidi fidiya fi sharxi saxiixi muslim saxiixi muslim ana sharaxi sharxgaasa ka fidiya la sheekh imam nawawi hadraayo raximahullah waqad basabtu fidiya macnaha macna lkalima kalimadan oo waraa waraate macnaa shee fidiya fi sharxi saxiixi muslim saxiixi muslim sharaxi meela ka fidiya meelan ka nagoy sali wallahu aclam ay ruya may la wuriyey an abi qubaybin abi qubeyb maylkuriya bilami lkay kaado godkee laaki qubeyb almucjamati lahadabisi cabdillaahi bni zubayr bin cawaam cabdillaahi bn zubayr bin cawaam maylkuriye alqurayshi gabilsha quraysh lang nisbay alasadi raishain asadi lang nisbay radi allahu taala canhuma qaala may kagolay cabdullaahi bn zubayr lama waqafa zubayru awkay zubayr markii surumey yawma aljamali gurbagi maalintis markii surumi yadacani awkay inwere fakumtu ilaa jambi jambi abi awkay dinishe surumey faqaala abi akay ma yaraya ya bunaya wiil yarow kayo inahu shaniye laa yuktalo mal dilaw alyawma maalintan tanga mal dilaw digaala hortaan argahayne geeka mal dilaw ilaa daalimun lay dadka la dilaw lamana ingesumaay ilaa daalimun koo da dulmiyaw oo madlumun koo la dulmiyaw lamadaas lay lamada janibka ilay daalimi koona madlumu kolki saasa li safka kiidan i safkaasan horjeed lamaden lamadaan koonay kaas kaas koonay daalim ay kolku lanka la dilaw lamana ingesuma ini daalim naga ini waini an laa uraani ana minis maleeya ilaa sa uktalo ana ini an lidilaw leeng alyuma maalintan tange madluman haalaha kila dulmi maalintan tangey yani wal o gardorinyi waana inis lidilaang maleeya sali yani wa kay saasulanko ahlusalaaga ahlusal ahlusalaxga ho lanfayle e yani waa kay masala marmar dhikor inisu geeridiis oo kale ini dhawaati dareemosku dhikor hadda saxaabigin jaliilka ah zubair bin cawaam xawaariyu hadi lumma umadan tangey lanki naasirsi hay oo rasuulka eley kulu nabiyin xawaariyun waxawaariyi azubayr bnu cawaamir rasuulka naba kasta bilan naasir in gargaaraliya anina naasir kaymay bu ahaan zubayr binu cawaam waay sa rasuulka eli sala allahu alay salam ibnu camati nabiyi wa sala allahu alay slam rasuulka naadis iyo dhalay safiya iyo dhalay kolku maylaya ahan zubayr yani maing malaya gekini liidilaan malaya waana zulmi liidilaaw wa ina min akbari hami sin dardaarme ishen dardaarma wa ina akbari wahay wa ina min akbari hami murugdaytan inkuwinan badan may kumid aha la ladayni denkeya kumide eh. eh, hay afatara argaase daynana denkan yuqini baaqyalo min maalina maalkan shay shay an shay baaqyalo ma argaase uma qaala zubayru may kagora ya bunaya wiilyaraw kayo beic beeci maalana maalkan beeci wali maali hante kamna dad waqli gud dayni denkay gud wa usaa usaahuwa zubayr dardaarmay bisolosi sed meelod meelo maalki dardaarmay hoob dhimada sed meelod meelo maalkeelo sadake wa solosehe wahay wa usaa dardaarmay bisolosi he solose solosi solus kaaso hadina sed meel marka lakual meelotis libanihi bani cabdillaahi libanihi yan dardaarami yani libani cabdillaahi bn zubayr cabdillaahi bn zubayr owlaadisan dardaarami yani wa kay libani cabdillaahi bn zubayr an sugnaadeen holotood holode holoska holosian sugnaadeen saasa awkay dardaarmiyal qaala zubayr may ka golay fain fadala hadii faadla nagdo min maalina una maalkan bacda dalaa dayni daynti markeed gudi bacdishe shay shay hadii faadla nagdo fa hulusu hulusi shay shaygaasay hulusiya libaniika owlaada wale wa qala hishaam hishaamay ka goole wa kaana bacdu waladi cabdillaahi cabdillaahi awlaadis baclisho may haaday kad waaza kadi saawa ini lisaminaaday fi sini deed lisaminaaday bacla bani zubeir zubeir awlaadis bacligooda lisaminaadiya hadi kubaybin eh banu zubeirka wacabaadin eh walahu wali zubeir yoomaydin maalintaas may sugnaadena tiscatu banina sagaal wiil iyo nayow wahay wa tiscu bahi banaatin sagaal geroodiyan sugnaaden qala cabdلlahi cabdالlahi may ka gore fajacala zubayr may ba gudgala yusini dardaarmnian bidaynihi bigalahi dayni dayni zubayr zubayr tentisgudoshe dardaarma wayaqulu zubayr zubayr may ka gore ya bunaya wiil yarow kayo yani in cajasta hadii ad aajisto ay an shayin shay an galai shayin shay gudow shay ku aajis shaygaas oo minhu min adayni deenti shayga shay kumida gudowsha hadii ku aajisto fastacin caleyhi bimawlaaya wa fastacin kaalmaysoy caleyhi ala shayi shaygaas korshayin kaalmaysoy bimawlaay ana mawligayna sirken kalmaysoy qaala may kagolay zubair fawalahi akdhaarday ma qaala cabdullaahi a fawalahi akdhaarday ma daraytum ogaan ma calimtum ogaan ma walaagi araada abi akenlijed hataa kultu ilaanero ya abati aabaheyo man mawlaaka naasirka ay ilaaner qaala abi akay meeray allahu mawlaaya allahu a ana mawliga ilaahayo qaala cabdullaahi may kagolay fawalahi akdhaarday ma wagactu madhina fi kurbatin kurba makadhin min daynihi dayni abi aakay dentis kurba makadhin ilaa kultu may leeraay yo ya mawla zubayr zubayr naasirkiisiyo zubayr lankhilyaay gargaaray gargaarkiisiyo agni gud canhu can zubayrin gud daynahu dayna zubayr zubayr deentis gud so leeraay faaliya fayakliya huwa allana gudaayay hua dayna deentasay fudahay gudaayla qaala cabdullaahi may kagoole fautiba faqutila zubayru aakay zubayr wali dile lahay sinaga tayhin wal dili walam yadac makutabne dinaara makutabna dinaar walaa dirama makutabna ilaa aralina armiyaalo ahayn mina min alaralina ardiyaalku may kumid ah algaabatu beerto gaaba leerow kumide wa ixdaa casharata tumi ko ya kumide daaran min daarin oo bilmadinati kasugnaadeen wa daarayn ya kumide bilbasrati kasugnaadeen wa daaran daarto ya kumide daartaso bilkufa kiyaal wa daaran daarto ya kumide bimisra misr kiyaal antaaso ila kutam ma shilin dinaar dirham walba ma kutam qaala may kagolay wa inama kana daynuhu qaala cabdullaahi may kagolay wa inama inkalmahane kana daynuhu daynu abi aw kay dentis may haaday aladi deenkaas oo kana daynu deenka haaday aleyh alaabi aakay korshay haadi may haaday ana rajula rajula kana rajul may haadi ati huwa rajulka ini lakooyaw hi abi aakay bilmaali lakooyaw fayastawdicu ku imaana dhikow dalabe amaanid bawl amaanati fayastawdicu huwa rajulki kudhiko ku imaana dhikow dalabe yani wa kay ha hu almaala maalkiya iyaahu aakay ku imaana dhikow dalabe mise fayastawdicu huwa rajulki imaana dhikow dalabe hu abi aakaya iyaahu maalkaas ku imaana dhikow dalabe maalka indig zubayr yalere fayaqul zubayr zubayr aw ka emeeray laa maya imaanima kindikaw walakin huwa maalkan ada indi bilas salafun deengahaade ahay deengahaade kadhagade hobad kinkoyton kasiye may weli ini an asha may obsaday aleyh ala saahay ala dayn maali maalka may obsaday allah ataalaaho intian kadhagada faday adoo imaani indhikatadina khiyaano sameey fadi deenhaado in dhiiboy deenga iyoin hadhowtin walaaga kinkudesa eraay wama waliya abiya aw kay matawalina imaaratan madaxnama kado walishay madaxmanagan walaa jibaayatan maal ha aruuriyo maalakusawna matawalin walaa karaajan dheefakusaw isumid walaa karaajan dheefakusawna matawalin walaa shayan matawalin wa ilaa an yakuna huwa bi aw ka hada fi gazwatin dulmaad haadamahayn maca rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shay macshay dulmaad la jarma o maca abi bakrin abi bakr macshay dulmaad la jarmahayn wa cumara maa cumara cumar macshay cusmaana maa cusmaan cusmaan macshay dulmaad la jarma radialahu taala canhu iyo dhan ala karaad lahaada qaala cabdullaahi may ka goray faxasabtu xisaabi faxasabtu xisaabay ma walaaga xisaabi kana huwa maag haday aleyh alaabi aakay korshay aadi min adayni deenga xisaabi fawajadtu helay hu deenki suga ay helay yani wa kay masalan bu soo eyey deenki hadin xisaabi may nagday alfey alfin lama milyon wa miyatey alfin lama boqol kun intaasa nagdi maalki deenti aakay walilikilay lama milyon i lama boqol kun a nagdi wa falaqiya xakimu bnu xizaamin xakim binu xizaama ilakulumay yani iya lakulumay cabdallaahi iya lakulumi cabdallahi bna zubair iya lakulumi deenti adas gudowsha si bilaawahay an abi kubayb abi kubayb may bal kuriye bilamilkay kaado godkeel aki kubayb teedaso almucjamati lahadabisi cabdالlahi بn zubair بn cawaam alqurayshi alasadiy reer asadi alqurayshi gabilshain quraysh lanasbe alasadiy rashan asadi lanasbe radi allahu taala canhuma qaala may kagoolahin cabdالlahi بn zubair lama wagafa zubayr aawkay zubayr markis rumey ywma aljamali burbugi maalintiis markis rumi ywma aljamal may laley huwa alkitaalu aladi xadata bayna caliyin wa ciisata umana dirir oo dhiiday cali bin abi aalib oo ciidan wedado markaas muslimiinta la dooraday khaliifnimo la dooraday iyo aciisiyan ciidan ha abaabule ciidan wedato iyo meelka kulamayna dagaalameen ciidan yani shaam iyo ciraaq meeloshay kushandati fi masalati dami cusmaan cusmaan dhiigshay masalayalka dagaalamay bacda naftalihi gariiban waktadaw marki la dili badisha cusmaan bin afan iyo dad oo misal iyo ciidan meelo kakoysay iyo weerara kagaagan usoonay khaliifka muslimiinta ay madiinan kasagan idis dhadiya ramadaan eta idanka galana meelo ka dilay yani kalku marki onr masalan dada kalku yani waa kay dhiig hiishe la gaaday ay damiiskisun ka jaray cusmaan bin cafan dili dhiig leeya la gaaday sham meelo selije mucaawiyat bn abi sufyaan oo usun markaaso kumaayay shama kumaaya latusi damiiski dadki meelo rooge kalku cusmaan wal dili waako dhiigsha damiiski shaydan waako ler dadki kalku hadhir feeno meelena yani waa kay masalan cusmaan lanki dili hal sheenoy mana cusmaan dadkid gelen hal sheenoy wal gisaabsaday markaas kubacdi khaliifnimo lankifado muslimiin la dooraday muslimiinti markaas roogen cusmaan hoob la diri khaliif lang masuuro waa soo ereng maki madiin daski roogi may dooradeen cali bin abi aalib a dooradeen ala mucaawiyat bin abi sufyaan lasuma erenya anti hose lankan diigshay garaabada ahay anti diigshay cusmaan lagsun shama kumay mucaawiyat bin abi sufyaan dad badan oo milka gabi shama ye yani taageere kolka ciidan hawadadi haliya kolkan dagaalka kadhiya wama jara bayna asahaabi naskutuwa asaabta dhadiy wali dagaala dareersadi wala isku aamuse laakin hadda gis ahaan walaa gisadi ba dhahgalay ahaan yalan dul maray lin sheegay maahina isku aamuse mal dhahgalo yani waa kay masalan ba yawm aljamal kolkan aishan ciidan hawadati yeenu cusmaan iwo dhiigki hadiibay lata yani ciidan hawadati ciidan ha abaabuli ciidanki siga haiyo may kulmeen reed cali bin abi alib oo ciidan wada kusun amir muminiinta eho markaas la dooradi iyo meelika kulmeen dagaala meeli dhi kolkan reed marki onayawsi ciidanki aisha wadatay o wa kay ahay dagaalkii muslimiinta iska dhamaadahaya iya kalkun reer yani jamalki gurbug iyo saarnayti baadi lakadagaalamahay gurbug iyo saaciisa saarnayti iyo hoos bugna yani lakujari bes gurbugii bahoob fadheedi kalkun yani wa kay reer eh, sidiya aisa ah, dhibaatamalan jason umahaatulmuminiin waay bes idinkiisha sidiya ka jaben bes sidiya reer aranka kadhamaatay mana kalkun yani yawmaljamal aleri gurbugiisha lankadari reer gurbug iyo saarnaytay hoos bugna lakujibiyay la dari yalanka magadari yawmaljamal aray gazwat ljamal aswatljaml sasasal kolka hadii yani lankan cusmaan eh oo zubayr e eh markaas ciidanka cali iya kutirsanyi cali bin abi alib edisha yalajar wali ulmiyel wala gardaronyi may wali imam us imama lasoo angmada islam kalif kalif lmuslimiin oo cali bin abi alib elajar ha dadka yani dad khaliifka kor jeedeen bukaado alay bukaado oni kolkan lanudulmiyahay saas yani wa kay maylayaha taasa kusheekoya lama wagafa zubayru zubayr markisulmi aawke yawma aljamali gorbogi maalintis gorbogii caisho saarnayti maalinti marki onayo aw kay surumi yadaca oo safki caisho idinsa safday alana idinshay safday saasan degaalma yadaca weray ni anin weri a daca abi aw kay zubeere ni anin weri fakultu fakumtu guma ilaa jambi jambi abi aw kay dinishay surumay faqaal abi aw kay indirdaarmay mere yaa bunaya wiilyarow kayo inaw shaniye laa yubtalu mal dilaw alyawma maalintan tagay mal dilaw yogeeka oo diritin dasin safayin mal dilaw ilaa daaliman koo da dulmiyaw layla dile oo madlumo oo la dulmiya layla dilew wa ini anina laa urani laa adunu nafsi naftay mang malaya ilaa sa ubtalo ana ini an lii dilaw lang malaya alyoma maalinta xaadirka lii dila ang malaya madluman xala kawni madluman xala anaaki la dulmi fa ina min akbari hami murugdaytan kuwinan badan hadii laalana dhimadood murugdaytan kuwinan badan may bu aha ladayni deenkay waay ahy afatara anta fatadunu anta adang malayase cabdullahio daynana deenka nang malayase yubqii huwa deenka ini baaqiyelaw min maalina maalkanayse shayan shay baagiyala umaleese oo deen badan anililiya hadi laala deentasoy gudno maalkan ini wal dhaafa un walnoo hira umaleese uma qaala zubair may kagore ya bunaya wiliyarowkayow bic beaci maal anaa maalkan beaci hanti walinugabna maguurte beaci wagle gud dayni deenkay gud huwa zubair dardaarami bisulusi sad meelood meelo dardaarami wa thulusihi thulusi thulusi sad meelood meelo meeli adahaytatin sad meel malkalkual meelootiyan dardaarmay libanihi bani cabdillaahi cabdllahi wlaadisan dirdarim yani mayn lijeede yani huwa cabdllahi mayn lijeede libani cabdillaahi bni zubair cabdullaahi bni zubair awlaadisan sugnaadeen tolotod tolose toloski sugahay oo maalkay hay hadina sed meel marka lakual hal meelood hadina awlaadawa lew mana hahe qaala may kagoolay haye qaala zubair zubair may kagoolay fain falala hadii zaaid nagdo min maalina maalkan heshe bacda galaayi dayni deenti marki lagudbaadisha maalkan heshe shayin shay hadii faadil nagado fatulusuhu siadililkin fasra fatulusuhu thulusul shay shaygu sugeysa meel marki lakuel meelotis ama fa yani libanika ulaadawa lew ay fatulusuhu yani fain fain falala fain falala hadii faadil nagdo min maalina maalkan shay bacdagalaideyni denki marki lagudbacdish hadii shay shay faadil nagdo fatulusuhu thulusul thulusi thulus kaasoy thulus shay oo dhiba saasa faulus ulus ului uludkaas ulus shay libanika awlaada walcabdillaahi lahadra qala hishaam cabdillaahi mana alanwin ahaay usug awlaadadana gabi aw shay awlaadis i awlaadahani shay hata kaarso deediyo jingahayan mana qala hishaam hishaamay ka gore wa kana bacdu waladi cabdillaahi cabdullaahi garike awlaadis bacdigoodi may haaday kad waasa kad saawa ini lasimanaaday haadi fi sini deedi lasimanaaday bacla bani zubeir zubeir awlaadis bacdokumid elisimanay deed lisimana khubaybin ah zubeir awlaadis walkumid elkin sheegay khubaybin khubeeb eh wa cabaadin eh khubeebkaas iyo lama kuri kale oo lijin eho eh ahiyo akay masalamba cabdullaahi dhaliya jareen mana cabdullaahi onoga eh kuri dhali iyo khubeeb iyo cabaad lide ahaayeen oo khubeeb iyo cabaad adeerin ayin mana awlaadin cabdullaahi dhali adeerin ayin khubeebkaas iyo cabaad yajin lahaayo mana awlaad yar yaro may gabay zubeer gabi cabdullahi nasul awlaad yar yar jinhaayanga gabe maana saas wa kana bacdu wla waladi cabdillahi cabdillahi awlaadis bacdigoodi may haadin kad waaza kad saawaki lasamanaadiya haadi kad saawa huwa bacdigaas ini lasamanaadiya haadi bacla bani zubeer zubeer la yani wa ka awlaadis bacdo kumid ee lasamanaayo baclaga mithaali hubaybin ah wa cabaadin eh walahu wali zubayri zubeer may sugnaaday hubaybkiyo cabaadka may dhalay zubeera dhalay awlaadisu walahu kalkun lama lama kuri saas oo kale deed iyo iskujin ee cabdullahina gabireed walahu wali zubeyr zubair may sugnaaday yawmaydin maalintaas zubair may sugnaaday maalintaas sada dalkan jeediyahay tiscatu baniina sagaal kuri wa tiscu banaatin sagaal gabroodiy sugnaaden qaala cabdullahi cabdullaahi may ka goray fajacala huwa ah, yusini bidaynihi qaala cabdullahi cabdullahi may ka goray fajacala zubair zubair may gudgaray yusi huwa zubair ini dardaarma niya nin dardaarma bidayni bigala dayni dayni zubair zubair deentis gudowsha in dardaarmaa gudagali wayaqulu zubair may ka gore yaa bunaya wilyarawkayo in cajasta haddii ad aajisto can shayin can kalaain shayin shay gudowshi hadii ku aajis shaygaasoo minhu min dayni denkay kumid eh gudowshi hadii ad ku aajisto fastacin antaada kaalmaysoy calayhi calaa dayni deenkasoy korshay gudowshi aleyhi calaa kalaa'i dayn deenti gudowsha korshe an kaalmaysoy bimawlaaya naasirkay gargaar alihi mawligay haaye naasirkay haaye kaalmaysoy qaala cabdullaahi may ka golay ka kadhaarday maa daraytu ma calimtu maogaan yani wa kay jaa yani aja aja daray dara jaa aja iyo ficilo bimacnaa calimtu afaale jiraan fa wallahi kadaarday ma daraytu maogaan ma araada abi aawkay wali inlijeeda maogaan mawlaaya taasay wali inlijeeda aawkay maogaan xataa qultu ilaan ero ya aba ya abati aabahayow ya abilaa ya abati aabahayow man ay mawlaaka naasiruka naasirka ay qaala may kagaala abi aawkay zubeere mere allahu way mawlaaya ana mawligay may wa allahu tacaala ilahay naasirka ew qaala may kagoolaysaaso fa wallahi akdaarday ma wagactu madina qaala cabdullahi meray fa wallahi akdaarday ma wagactu madin fi kurbatin kurbadatiya makadnha min daynihi min daynihi dayni abi hawkay dentis kurba kumid en kadhi majar ilaa kultu may leeraayo oh, kurba bakadhi ya mawla zubair zubair naasirkiisiyo akli gud canhu can zubair zubair hayse daynahu dayna zubair zubair deentis ilah kugudsa leeraayo fa yakli huwa ilahayna gudaay fa huwa alana gudaay huwa dayna dentied fududaaya ilahi gudaayo qaala cabdلlahi may kagoolay fakutila zubayr awkay zubayr sheega iya nagatay wal dili walam yadac abi awkay makutamna dinaara dinaar makutam walaa dirhama dirham makutam ilaa aralina arliyaalo maahin ay mulxaqun bijamci zakuru ha ilaa aralina arliyaalo maahin minha min alaralin arliyaalku may kumid ah algaabatu beeto gaaba leeraay gaabada mashhuur waay arlon macrufatn fi shimaali madina arlo macrufe ho madina shimaali waagoshakiyaalo bacda jabal ucud ucud buurtiye bahay gadaalsheekayale bikilomitrat untu kilomitrat oo kaliyan jarta tucrafu alyawma maylankasay biarlilbaylaay hada beer ma eh laakin waktadaasa beer hada jarta arado oo cadaan maylankasay jabal ucud koley kusuga jabalka wiin gadaalsheekayal kadaali sheegay mana meelasakayal oo gaabad meelakayali a kalku maylaya aawkay mayn sugnaaday aralina ilaa aralina lain kutabi walam yada abi aawkay dinaran walaa dirhama ilaa aralina minha min alaralina may kumida algaabatu beerto gaabo lelaw iwa ixdaa casharata tumi ko daaran min daarin daare bilmadinati kusugnaaden iwa daarayni lay kutabi minha may kumidaha daarayni lama daaroodiya kumide yani bilbasrati basra kiyaalan wadaaranga kumide yani minha algaabato kumide ahay ila aralina lay kutabi minha min alaralin may kumida algaabato kumide wa ixdaa casharata kutabi ila aralina kaadafi wa ixdaa casharata tumi koya kutabi daaran min daarin bilmadinati kusugnaaden wa daarayni waay lam yadac dinaara walaa dirham ila aradin alay kutabi ila daarayn ilay kutabi daarayn kasoo bilbasrati ku tabi kutabi daartasoo bilkufati kiyal wadaaran kutabi bimisra misr daar kiyal ntaasa kutabi awke qaala cabdullaahi may ka goolay wainama aaw shay kalkun deentin badan unta gali siya sheegahay wainama kana daynuhu daynu abi aawkay deentis may haatay aladi deenkasoo kana huwa deenka haday aleyh alabi aawkay korshay haatay may bahaatay ana rajula gofiya kana may bahaaday rajul ana rajula rajul iya kana huwa rajul may haaday yati huwa rajulki ni laseeda ahaadi hi zubeyran laseede bilmaali maaln laseede maalan jiyaysade fayastawdicu huwa rajulki imaana dhikow dalabey ho zubeyra ku imaana dhikow dalabe iyaahu maalki zubeyr maalkin kanga meelindhig adi amin sere fayaqulu zubeyr zubeyr ma erey amaana dhikow dalabowki macabaaul amaanat inta kuafoge fayaqulu zubeyr ma la laa maya laa astawdicuka makin imaana dhikow dala makin makin imaana dhikaw walaakin huwa salafun walaakin huwa maalkan kan adashaanti salafun ardun amaahu deengo mana nikoo deensade in aksha ini may walinian akshaa may obsaday aleyhi ala maali maalka korshay may obsaday allay ataa halaawo kuley hoo halaawan anle oo halaawo ada deen ilatala besadoti walaa ka siye seray mana wama liya wama waliya huwa abi aawkay zubeere matawali imaaratan madaxnimo matawali arishay cabdullaahi binu zubeere iyo markidam amiirnimo tawaliyey hajaajin yusufti markidam diliyo ahaa wama lakin awkay matawalin lazubeyr awke ankesa ahay lakin yani wama wali abi awkay matawalin imaaratan madaxnimo qabda wilisha matawalin walaa jibaayatan maal aruriyawna matawalin maalna mahakuusa jarnay maalnama aruriy jar daska meelolindira maal aruriyawna mahayn walaa kharaajan dheef aruriyawna matawalin kharaajniyan maamasalam dadka oo jizid gaalada oo kalsa iyo iyo dheefla kugaadaw maalna kugaadaw lay kharaajki jibaayada nasgawin lay walaa kharajan dheef aruriyawna matawalin dheefna maha aruriy jarn manaa jizi gaalada kugaadi mahayn walaa shayan shay matawalin ilaa an yakuna ahaado ilaa an yakuna abi aawkay ahaado fi gazwatin fi gazwin dulimaad dhahdi ahaadama ilaa an yakuna zubayr ahaado fi gazwin dulimaad ah maca rasuulilahi rasuulka maashay dulimaad lahaadama sala lahu alayh wasalam o ma abi bakrin abi bakr maashelijarma wa cumara ma cumara cumar maashelijarma wa cudmaana ma cudmaan cusmaan maashelijarma radia allahu taala canhu qala cabdullahi cabdullahi may ka golay faxasabtu yani waa kay xisaabi ma walaaliya isaabi kana huwa maag ahaaday aleyhi ala abi akay korshihaadi min adayni dayne hisaabi fawajadtu helay hu deynti hely alfey alfin lama milyon wa miatey alfin lama boqol kun ini iyo hely a aabkay wali dengalakilay hisaabi lama milyon i lama boqol kun iyonagali a falaqiya xakim bnu xisam xakim bnu xisama ilakulumi falaqiya may lakulumay xakim bnu xisam iyo cabdllahi bn zubayr lakulumi faqala xakim may kagoolay ya bna aki walaalkay unugiisiyo kam cala aki walaalkay korshay megahaadi min adbayni denge fakasamtu garya hu adbayna garya waqultu may kagoolay miyatu alfin ahay ala ai ahay ala akika ala akika walaalka korshe may haaday miyatu alfin boqol kun laylakadayu faqaala xakimu may kagoolay wallahi akidhaaraday ma araa ma adunnu magmalayaw amwaalakum maaliyaalkin tasacu hiya amwaaliyeeda inin waasacnagdaas haadihi tan oo boqol kun in waasacnagdaas magmalayaw faqaala cabdullaahi may kagoolay araytaka akbirni in waram in kaanat hadii haatay hada boqol kun asaaseka alfey alfin lama milyon wamiyatey alfin lama boqol kun hadii akay korsheet waran bu intaas dengelkley qaala xakiim meray ma araa ma aduna magmalaya kumisingmalaya sudibuna awoodan haada kan gudowkan gudow kan awoodan fa in acjastum haddii aajistaan an shayin shay oo minhu min adayn denka shay kumida ku aajistaan anisin kaalmay fa astaciinu kaalma dalaba bi anin kaalma dalaba akinshahidmakadimada anin dentawal guday oo kaalma dalaba qaala may kagolay cabdillaahi wakana zubayr zubayr may haade kadi saraki shiraysri haade alkaabata beerta kaaba dheeraw bisabciina wa miyati alfin yani waa kayaki shiraysidi waay boqol kun boqol boqol i todobaatan kun boqol i todobaatan kun yaki shiraysidi bisabciina todobaatan wa miyati alfin boqol kun boqol iyo nayo todobaatan kun boqol i todobaatan kun aki shiraysidi bisabciina wa miyati alfin boqol i todobaatan kun iyo beertasay kagadidi fabaaca cabdullaahi cabdullaahi beeciyey ha akishir usikota taas akishiraysa fabaa cabdllahi gadi ha beerteeda ishikaalawtay ka gaday bialfi alfin hal milyon wa sitti miati alfin yani waa kay lix boqol kun hal milyon i lix boqol kun yaka gadi beerti uma qaama huwa cabdllahi qumi faqaala cabdllahi meeray man kana lahu liman mankan sugnaaday cala zubayr akay zubayr shayin shayka la adi ninkoy nauna ninkoy bilkaaba beerti kaaba ninka koy faataa cabdllahi binu jacfarin cabdllahi binu jacfar yenseedey hu e waa kay ma inseeday cabdallaahi anseedi wa kana lahu licabdillahi bin jacfar ma in sugnaaday cala zubayr zubayr korshay arbacu miyati alfin afar boqol kun yak lahay faqaala abdhay faqaala cabdullahi binu jacfar ma eray licabdillahi bin zubayr ma ingaray in shitum hadii fadaasan taragtu ku tabay ha yani waa kay arbacamiyad afarta boqol kun a kaka lahay ku tabay hadii sin fadaasan qaala cabdullahi ma eray lama ma kutabaas qaala cabdllahi hay qaala cabdullahi binu jacfar ma eray fa in hadii fadaasan jacaltumu welasan ha wa kay amwaal afarta boqol fi magi welasan tuakhiruna gadaalini kaasan in akartum hadi wal akhiraasan dinta gadaaltida gadaal marsi tankan leesku gudo faqala cabdulahi cabdulahi may kagolay laamaya qala cabdulahi binu ja cabdulahi binu jacfar cabdulahi binu jacfar na fadbacu li an ingooya gidcatan gabalko ingooyi beerto gabal inkagooyi afarta boqol ngaado qala cabdulahi cabdulahi may kagolay ang mitriya lakaada may lesa min hahuna melana kubilaaw soonto ilaa hahuna waleto fabaa cabdulahi cabdulahi beeciyay minha min algaabati gaabadi heshe wal kubeeci fakala guday canhu can zubayr zubayr heshe daynahu dayna zubayrka gudi wa ofa cabdullahi ofiy hu zubayrki ng ofi dendiya o balanki ng ofiy dendiya ka gudi wa bagiya may baagahaday minha min algaaba gaabadi heshe may baagahadena arbacatu ashumin wanisfun afarte min isya baagahaden fakadima waa kaymay galay calaa mucaawiyata mucaawiya korshayan gali wa cindahu fakadima cabdullahi bn zubayr galay calaa mucaawiyatan gali wa cindahu cinda mucaawiyana cmr بن cثman وlmndir بن زبair وبن زmctan taas rogan faqala mcawiyat lah لcabdالlahi mengar kam kuwimat اlغaabatu beerti aaba leerahay megalakagimoy qaala may cabdالlahi may kagore kulu sahmi sin kastaba manaa bimiati alfin alakagimoy qaala mcawiyatu may kagore kam bagya megabagahdi minha min alغaaba qala cabdالlahi mere arbacatu asumi وaنصfun afarte minisiya bagahden faqala lmndir بن زبair may kagore kadakatu anin gaadi minha min alغaabati aabadii si aw kadenka lahay sahma gaadi bimiati alfin boqol kun iya kagaadi anin qaala camr bna cusmaan may kagora kad aadtu anin gaadi minha min algaba sahman nasiibka iya gaadi bimiati alfin boqol kun anin kagaadi waqaala bnu samc sun may gora kad aadtu anin gaadi sahman yani sahmkao bimiati alfin kagaadi walyarba herima faqaala mucaawiyatu kan bagiya wer meegabagaad qaala cabdllahi mere sahman wanisu wanisu sahmi sahmko iyo neo sahmko nisiya bagaadeen qaala mucaawiyatu may kagora kad aadtu anin gaadaho ma bagiya kan bagaadiya gaadaha ha bikamsiina wa miyati alfin boqol iyo nayo konton kun iya kagaadi anin qaala cabdullahi may kagolay yani wabaaca cabdالlahi بن jacfarin cabdالlahi بن jacfar nasiibahu nasiiba cabdالlahi cabdالlahi بن jacfar nasiibtiya gaday min mucaawiyata ku gaday bisiti miati alfin lix boqol kun iya ku gadi a afar boqol hodlanhayt lama boqol ba faidi ku heli falama faraga بن zubair cabdالlahi بن zubair marki farug naqday min galaahi dayni dayni cabdالlahi cabdالlahi dayntis min galaahi dayni dayni zubair faday zubeir dendis gudosha marka kufaarna adiya gaala gaala banu zubeir zabur zubeir owlaadis mereena haa aktimni ngibi baynana dhahdaan miraadana dhahalkaan ngibi qaala cabdullahi min golay wallahi akdhaarday laa uksimu magibi o baynakum nahdin xata unaadiya ilaan kunaadiya bilmawsimi ahi mujtamicu nnaas dadka meela xajka kukulmaayaan ahi mawsim lxaji mawsim lxaji xajka markaana kulunshi intian kukunaadiya arbaca siniin afar sin kunaadiya alaa hoyaay man kana lahu liman manka li ala zubayr aw kay zubayr korshay daynun denkale falyati hua mankaas koynaon falnuhay falnaqli gudaane hiya daynan gudaane ilaa sadaki war fajacala kulu sanatin hay fajacala cabdullaahi may gudgalay kula sanatin fi kuli sana yunaadi nin naadiyaw fi lmawsimi mawsim lxaji xajka makaana kulin sheeka naadiyaw falama mala arbacu siniina afartin marki taben agasama huwa cabdullahi giibay bayna bayna alawlaadi awlaadi laadiyo ka giibay wadafaca huwa cabdullaahi dhiibay athulusa dhiibi wa kana lizubayri zubayr may sugnaadeen waktigaas arbacu niswatin sagaal sagaal zawj afar zawjian sugnaadeen fa asaaba kula mraatin bilaamay kasamay asiibay alfu alfin hal milyon wa miata alfin lama boqol kun ya asiibeen waay fa jamiicu maali maali cabdillaahi maali zubayra jamiicu maali maali zubayr zubeir maalshay dhamaantis may haaday hamsuuna alfa alfin konton milyon wa miata alfin lama boqol kun yahaaday waay rawaahu lbukhaariy adeeskana maylaya falaqiya xakiimu falaqiya mayla kulumay xakiimu bnu xisaam xakim bnu xizaama lakulumay cabdالlahi bna zubayr ya lakulumay faqala xakimu xakim ere yabna aki walaalkay nogkiisiyo kameega calaa aki walaalkay oo zubayre korshay haati min adayni deengmay korshay haati walaalkay zubayre may deenge lakaleyu may deenge korshay haatay lakaleyu fakahay fakatamtu gariyay may cabdالlahi adlahi fakatamtu gariyay hu adayna deenkiya gariyay waqultu may kagoolay calayhi calaa akika walaalka korshay may haatay miatu alfin boqol kun lay haatiy faqala xakimu mere wallahi dhaarday ma araa ma aduno ana magmalaya amwaalakum maalyaalkin tasawiya amwaalinin waasacnadaas haadihi miyatu alfinin waasacnadaas magmalaya ayaabua faqaala cabdullahi mer areyta areyta ka akbirni in waranba in kaana hadi haadey yani in kana daynu denka hadi haadey alfey alfin wa miyatey alfin lama milyon ilama boqol kun hadi dentahaadi waranbo boqol kun ad hadi maakin waasacnagdawleta intaasa dentisatu qaala xakimayka golay ma uraa ma adunu magmalaya kumising mising malaya tuibuna ini awoodan haadaa hada lala gudow ini awoodan masideenta ini gudu kortan fa in acjastum hadii caajistaan yani waa kay an shayin an gadaayi shayin shay gudow shay ku caajistaan shaygaaso minhu min adayni deynta kumid e fastaciinu bi an koday kaalmaysada qaala cabdullaahi may kagoray wakana zubayru zubayr may haaday kad ishtara huwa zubayr hadu kor ini sharaysidi al algaabata beerta gaaba lerawa bisabciina wa miyati alfin boqol iyo todobaatan kun iyo hadi korka shiraysidi fabaa cabdullaahi cabdullaahi oo denti gudahay gaday ha kaabadiya gaday bialfi alfin hal milyon wasita wa siti miati alfin hal milyon iyona iyonayaw lix boqol kun yaka gadi a hal milyon i lix boqol kun yaka giimoy saasa ka giimoy gugooyahay uma qaala cabdullaahi cabdullaahi may uma qaama cabdullaahi kumi faqaala cabdullaahi may kagolay man kaana lahu liman mankan haaday ala abi ala zubayr zubayr korshay shayin shayin haadi falyuwaafihu amanka xaadiroy falyacduray xaadiroy naa una ning xaadiroy un gudaana dentis fal yuwaafici xaadiro huwa mankana ning xaadiro bilgaabati beerti gaaba ninka koy faataa cabdالlahi بn jacfar an saydayho cabdالlahi gaasaan saydi wakana lah licabdالlahi binu jacfar ma sugnaaday ala zubayr zubayr korshay ma insugnaadeen arbaca miyati alfin afar boqol kun afar boqol kun iya korshayn haaden wa faqaala may kagoray cabdالlahigi faqaala cabdالlahi binu jacfar licabdالlahi binu zubayr may ngale in shitum hadi fadaasan taragtu kutabay ha adayna denta safarta boqol kun e kutabey lakum isinsin kutabey qala cabdالlahi mera lamaya makutabaas qala cabdالlahi بن jacfar mera fain shitum hadi fadaasan jacaltumo welasan ha arbac midan awkinka la afarta boqol kun afarta boqol kun iya welasan fimag iya welasan tuakhiruna isin akhiraasan in a in akhartum hadi wal akhiraasan faqala cabdالlahi mera lamaya wal akhiran male wal kasiye qala cabdالlahi بن jacfar mera fadlacu gooya markaaso lian lahatay kidactan beerto gabal inka gooya afar boqol ki asiyo afar boqol kun afar boqol kun iyo asiyo in gooyaw qala cabdالlahi mera lakaad maylata min hahuna mirina kubilaw ahay ilaahun ilaa hahuna afarteen minba boqol kun e saasaletu fabaa cabdulahi cabdulahi gaday minhaa min algaabati gaabadi ayshay ku gadi faqalaa cabdulahi cabdulahi guday canhu ani zubeyri zubayr ayshay guday daynahu dayna zubayr zubayr deendisa kugudi wa awfaa huwa cabdulahi oofiyey hu zubayrki an oofiyey deendi kugudi wa wabaqiya may baagahday minhaa min algaaba gaabadi ayshay ku kubaagahdena arbacu miati yani waa kay arbacatu ashumin afarteen iya baagaden i wanisfun nis iya baagaden wa fakadima huwa cabdالlahi gali calaa mucaawiyata mucaawiyan gali wa cindahu cinda mucaawiya mucaawiya agdisna camr bn cثman camr bin cثman agdisay iwa lmundir bin zubayr wabnu zamcata antaasay ayin manayan gali faqala mucaawiyatu mucaawiya lahu licabdالlahi mengari kam guwimat ilgaabatu beerti gaaba leedahay meegalakakimo qaala cabdالlahi bin zubayr mari kulu sahmin sem kasta bimiyati alfin yani sem kasta may lakakimoy bimiyati alfin boqol kun yalakakimoyo qaala mucaawiyatu mari kam bagee may bagaadi minha min algaaba qaala cabdالlahi mari arbacatu asumin afar sem iyo waniskunga baagaaden a afar sem nisko kiba bool sem kastana boqol kun e eh. faqaala almundir bin zubeir zubair mera ani naakadingakalaakadtu gaadi minha min algaaba sahman nasiibko iya gaade bimiyati alfin gaadi sem kastoo boqol kun lagada semko gaadi qaala camru bnu cusman usul mere kad anin gaadi minha min algaaba gaabadi eshe sahmaan gaade bimiyati alfin boqol kun aka gaadi anin oo ah, dentgudgudi mana ah, beesa dhinishe waqaala bnu samca usul mere kad anin gaadi sahman nasiibko minha min algaaba kumida bimiyati alfin aka gaadi qala faqala mucaawiyatu mucaawiya may kagoolay kan bakiya may kabakahad qaala cabdullahi may kagoolay samun wanisun bakiya samun wanisun samin nisahimko isahimko nisiya bakahadin qala qala mucaawiyatu may kagoolay kad akatani kaaday ho yani wa kay ma bakiya wala bakahadya kaaday bikamsiina wamiyati alfin boqol iyo na konton kun boqol konton kun anin kakaadiyo qala cabdullahi may kagoolay wabaaca cabdullahi binu jacfar cabdullahi binu jacfar ki farsim hodhay kaaday iyo beeciye nasiibahu nasiib cabdullahi cabdullaahi nasiib sheegaday min mucaawiya ka darsaday kugaday yani bisit bisiti miati alfin lix boqol kun iya kugadadi wa falama faraga zu ibnu zubair ibnu zubair marki faaru nagday min galahi dayni dayni zubair zubair dentis bilowshe marki cabdullahi kufaaru nagdi iya gaala banu zubair zubair awlaadis may kagoorena sagaal sagaasmiyasi haayeen aksim kiibi baynana dhahdaan miraatana dhahalki awkan ningibiyan qaala cabdullahi alamwinkimere wallahi agdaarday laa uqsimu mugibi baynakum dhahdin hata unaadiya ana ila an kunaadiyo bilmawsimi xilulxajki xiliga xajki inti an kunaadiyo meelo ajki dadka kukulmaayaan oo sida carafasa i meelo kulmaayaan inaan kunaadiyo arbaca siniin afar sin kunaadiyo halaa hooyahay man kana man ka man gofkaan ahaaday law liman mankan haaday cala zubeer zubeer korshay daynun deegan haadi falyati huwa mankaasoy ko naanin ko ilaan koraw falnaqli gudaane hiya dayna daynku sugiya gudaane fajacala kula hay fajacala cabdullaahi may ba gudugalay kula sanatin fi kuli sana yunaadiy cabdالlahi naadiya fi lmawsimi xil xajka naadiya ama fi mawsimi mawsim xaji ajka makaana kulanshay mujtamic naas dadka meelika kulumaayan o ajka kulumaayan ka naadiya falama mala marki tabeeno arbaca siniin afar sin marki tabena kasama cabdالlahi giibiya baynahum bayn alawlaadi awlaadi dhadiyo ka giibi wadafaca cabdالlahi dhiibiya thuluta thulu sid meelood meelood thulukini dhiibaysankisilers wakana lizubayr zubayr ma in sugnaadeen awlaado kalmagod halshoos ku dhaaf bilaa antusumunkiya katoosi daan taas don yani suman hadii saas nagdi yani waa kay sabcatu asmaan wali nagdo walbadan wala koob kormeeray wa kana lizubayr zubayr ma sugnaaday arbacu niswatin afar bilaamod afar zawjiya gabi markidimadahay fa asaabat ilargo hal hal teelen may nagdi sumansho bilaanta ulaada rogdi ahlu suman waay suman untifaamenkeena siyeed siyeed sumansho may uliyeedahay takaas uliyadan giibi kolkun wa kana lizubayr zubayr ma in sugnaadena arbacu niswatin afar bilaamod iyan sugnaadeen fa asaaba kula mraatin bilaamay kastama asiibay alfu alfin hal milyon wa miata alfin lama boqol kun ikastaba hal milyon i lama boqol kun ya asiibti waay kalkun afar meelood tumanki asaas nagadi tumanki may nagadaadalay larbisoy afar meelood meeliba hal milyon afar milyon haddana lama boqol kun afar meelood min lama boqol eh afar milyon iyo siyeed boqol afar milyon iyona yo yani waa kay siyeed boqol kun ya nagadiyalilay manaha yani waa kay tumanki shareedis inta kala reed adreegyaasay wakana lizubayr zubayr may sugnaadeen arbacuna swatin afar bilaamood afar zawja kudhimidi faasaaba kula mraatin ti kasta ma asiibay sumugla raadiyolkridahay langiibiyahay faasaaba ma asiibay kula mraatin bilaamay kasta alfu alfin hal milyon wa miata alfin lama boqol kun yaasiibi fajamica fajamiicu maalihi sidar fajamiicu maalihi maali zubayr zubayr maalshay dhamaantis hamsuuna alfa alfin wa miata alfin hamsuuna alfa alfin konton milyon wa miata alfin lama boqol kun intaasa maalshay haayo ay maalshay a yani waa kay rawaama yuriy xadiska albukaariyo alahu alam